أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه muqadimadii shalay waxaan kusoo marnay alimaam bukhaari maxamed bin ismaaciil albukhaari iyo kitaabkiisana wax ka tilmaanay waxaan uga dhignayd oo keliya kitaabkan saxiixa ah sida culimmadu u galayeen iyo adeegan loo adeegay maadaama kitaabkii la dhigaanayo oo loo baacanayo maraajic loo baacanayo marowda maktabado waaweyn oo talagadiisu aan la helin laakiin haddana qaabab kala duwan baa loo heli karaa iyadoo b d f ah iyo shaamilada iyo wixii la mida si kutubta wixii looga baahdo looga faa'idaysto markaynu ka hadlayno kutubu sitaha lixda kitaab ee ummahaatu sitaha loo yaqaano kitaabka ugu badan ee loo adeegay waa kitaabka saxiixu limaam albukhaari bal markii la jamciyey acmaasha iyo juhuudda iyo dadaalada kutubta loogu adeegayo lixda kitaab ee ugu muhiimsan kutub ulxadiid shanta kale marka la isu geeyo adeega loo adeegay kitaabka bukhaari baa ka badan shanta kale kutubta laga alifay ee loogu adeegayo adeegyada kala duwan adeega bukhaari loo sameeyey baa ka badan kitaabka loo yaqaano itxaafu lqaari bimacrifati juhuud wacmaali culama cala axiix buhaari nin mucaasir uu leeyahay maxamed cisaam alxasani waa kitaab laba mujalada waxaa lagu faahfaahinayaa kutubta u adeegtay axiix bukhaariga oo keliya harax maaha waa kutubta u adeegtay wey culimmada uu tilmaamay ee kitaab saxiixulbukhaariga u adeegaya aliftay inta uu tilmaamay waa caalim oo u adeegay saxiix lbukhaari kutubta laga hadlayana waa kutubtii mutaqadimiinta dadkii bukhaari ka dambeeyey ilaa xilliyadii hore laakiin maanta haddii la eego kutubta mucaasirka ah iyo eh, rasaa'il aljaamiciya majister iyo dictura ee u adeegay saxiixu lbukhaariga iyo iyo oba waa dhaafaysa marka kuwaa loo halka waxaad ka dareemaysaa kitaabkani halka uu islaamka ka joogo iyo sida loo danaynayo adeegyadaasi waa kala duwan yihin waxaa ka mida ah riwaayaadkiisa in kutub laga alifay kitaabku riwaayaat buu leeyahy riwaayatu abi dar can mashaayikhii sarkhasi riwaayaad badan buu leeyahay saxiix lbukhaari gudahana waa noogu iman insha allahu tacaala rag baa kutubka alifay waxaa ka ah ama ruwaaddiis kutub badan baa laga alifay ama kutubtaasi ha noqoto khaas kuwa ah bukhaari oo aad u badan rijaal lbukhaari magacyada lagu magacaabayo ama altacdiil wاltajriix liman ahraja lahum اlbukhaariyu fi الصaxiix abilwaliid albaaji uu leeyahay ama ha noqoto kutubta rijaasha ka hadlaysa kutub u adeegaysa bukhaari iyo muslim labadaba oo rijaashooda ka hadlaya ama ha noqoto kutub u adeegaysa kutubu sitaha rijaashooda sida alkamaal fi asmaءi الrijaal lilmaqdasi ama tahdiib اlkamaal fi asmaai rijaal lmizi iyo kutubtii ka farcantay hadday tahay tadhiib tahdiib oo dahabi uu leeyahay ama tahdiib tahdiib oo ibn xajar uu leeyahay iyo kutubta lamidka ka farcantay kutubtaasoo dhan waxay u adeegayaan rijaal lbukhaari iyadoo kutub kale ay weheliso waa qayb waxaa saddexaynaya alfaadu alfaadiisa ariibka ah yadana kutub baa laga alifay oo uu ka mid yahay kitaabkii alariibayn uu lahaa abu muusa almadini uu ka mid yahay uu ka mid yahay kutubta ariib lxadiika ama kutubu sita ha u adeegto ama axiixaynka ha u adeegto kashfu mushkil axiixayn oo ibnuljawi uu leeyahay kutubta lamidkaa ah. ama ha noqoto xagga naxwaha mushkilaadka naxwiga ah ama alfaada naxwa ahaan mushkilka ah icraabkeeda iyo mushibixinteeda iyadana kutub laga alifay waxaana ugu caansan kitaabka ibnu malik saaxibulalfiya uu leeyahay shawaahid tasriix lmushkilaat jaamic axiix waana kitaab mabuuca mujalad buu ku taabacan yahi imaam nawowi raxmat ullaahi calayh ayuu shiikh ugu ahaa baabka naxwaha imaamu nawowina mushkilaadka ku yimaada mutuunta axaadiista wuxuu weydiinaya ibnu maalik buu weydiinaya ibnu maaligna naxw ahaan buu uga saaraya ama awjuh buu u samaynaya kadibna kitaab buu ka alif waxaa ka mid ah almustakhrajaat cala saxiix lbukhaari yani axiixu lbukhaariga axaadiistiisa culimmadii ka dambayse ka agdhowaa inay u sameeyaan asaaniid kale iyagoo gaadhaya shiikha bukhaari waxa weeye sanad gaaban ku gaadhaya oo hadday bukhaari mari lahaayeen ay kaga badan lahayd kutub lmustakhrajaaadna fawaa'idooda waa badan tahay dhowr iyo abaaan faa'iido ayay culimmadu xadiidku u sheegeen kutub lmustakhrajaat in laga faa'iidaya waxkum bصxة lma yziid fahuwa maca اlculuwi da yufiid wkaraة الطرق وتbyiin اladi أbhima أw أhmila أw samاca di tdliis أw mkhtalط wkul ma ucila fi الصaxiixi minhu salima waxaa kaaga filantaa ugu dambaysa haddii sanadka bukhaari ishkaal uu galo oo hadal uu ka yimaado waxaa dhici karta kutubta mustakhrajaadkaay u adeegaysaa sanadkoodu inuu yahay mid caafimaad qaba oo ishkaalka aan lahayn fawaaidda kalena waa badan tahay kutubta waxaa ka mida ah, u adeegaysa bukhaariga u adeegaysa kutub shuruux kutubta sharxaysa saxiixu lbukhaariga harxaysa waxaa ka mida ah, iyadoo waa ka hadli doonaa shuruuxda insha allahu tacala iyadana loo baahan yahay waxaa ka mida ah almukhtasaraat tajriid sariix oo uu ka mid yahay kitaabkan caanka ah ee laga soo gaabiyey saxiix lbukhaariga laga soo gaabiyey kitaabka muhallab uu ka mid yahay ee uu ku tahdiibinayo saxiix lbukhaariga uu ku tahdiibinayo waana kitaab mabuuca shan mujalad buu ku taabacan yahay mukhtasaraadku aad bay u badan yihiin manaahijtooda iyo asaaliibtooduna waa kala duwan tahay kutubtaasina aad bay u badan tahay mukhtaar saxiix lbukhaari albani baa lahaa culimo mucaasiriina baa leh sida sacad ashatri isaguna mukhtasar buu leeyahay min alqadiim ila alxadii waa loo samaynayay kitaabka bukhaari kutub mukhtasara oo kooban oo sanadka la xadfayo oo mid waliba manhaj uu leeyahay uu u dejiyey zabidi baa ka mida ah, kitaabka aynu sheegnay tajriid sariix waxaa ka mida ah noocyada adeeg loo adeegay saxiixu bukhaariga waslu mucallaqaati waatanu shalay soo tilmaannay mucallaqaadka sanadkooda la xadfay axaadiista sanadkooda la xadfay mucallaq inay gaadhayaan waa loo adeegay waxaana ugu mudan cidda u adeegtay alimaam alxaafid axmed ibnu cali ibnu xajar alasqalaani raximah llahu tacaala kitaabkiisa loo yaqaano taliiq atacliiq mucalaqaadka in la xidho yani sanadkooda in la dhammaystiro an mujalad ku taabacay shuruuxda markaynu ka hadlayno shuruuxda bukhaari boqol kor bay u dhaaftay boqol sharax in ka badan ayaa waxa weeya loo sheegay shuruuxdaasi laakiin waa kala muhiimsan tahay kuwa ugu muhiimsan baynu tilmaamaynaa insha allahu tacaala ee mutadaawalka ah ee caamka ah ayaynu insha allahu tacaala tilmaamayna shuruuxdiisa waxaa ka mida sharxu bnu baal almaliki oo culimmadii maalikiyada ka mida sharaxaasi waa mabuuc waana mutadaawal waxaana iskale caalimka maalikiga ah ee ibnu baal loo yaqaano ibnu xajarna aad buu wax uga soo naqliya laba shay buu mutamayiz ku yahay ama calaamad ama astaan u ah mid waxay tahay waa maaliki markay fiqiga gaadho xagga maalikiyada ayuu badsadaa ta labaadna iyo waanada ayaa ku badan oo uu si gaara ah u daneeya waa harxu ibnu baaal waana mabuuc harxa labaad waxaa loo yaqaana alkawaakib daraari fii sharxi saxiixi اlbukhaari waxaa iskale shiikha loo yaqaano ibnu yuusuf alkirmani moxamed ibnu yuusuf alkirmani oo kirmani caan ku ah shamsuddiin shiikhaasaa iskale waana shiikh kitaabkiisa aad loo ammaanay waxaanu mutamayis ku yahay oo aad ugu fiican yahay xagga luqada aad buu u daneeyaa xaafid ibnu xajarna aad buu u ictimaaday wuxuu kale ku fiican yahay taraajimta markuu ka hadlayo wuxuu sheegaa laaaif buu sheegaa nikad iyo laaaif iyo fawaaid iyo xikan buu ku sheegaa nin walba noloshiisa mawaaqiftii ugu fiicnayd ayuu waxaweye ka soo qaataa marka dhinaca waa ka fiicay si aan kitaabka looga daalin ayuu waxaweye uga buuxiye laaaifta uga buuxiyey wuxuu kaloo leeyahay kitaab cajaa'ibta iyo haraaibta kutub tafsiir oo laba mujalada kitaabkana oo tafaasiirta ama aayadaha wax lagu macneeyey ee la yaab kale ama hariib ha noqoto ama cajiib ha noqoto waxa weeye kitaab buu ka alif noocaasa waxay culimmadu ku mulaaxadayeen awhaamtiisu inay badan tahay sidaa awgeed culimmadii ka dambaysay ee bukhaariga sharxay hadalladiisa inta la soo qaato ayaa laga daba taga haday rijaasha tahay iyo hadday nuquusha tahayba labadaba wahmiga ku badan marka laleeyahay ku badanna waa nisbi maha kitaabka boqolkiiba sagaashan inuu wahmi yahay cilmibaa ka buuxa laakiin marka loo eego kutubta kale loo eego waa ka wahmi badan yahay ama ka khalad badan yahay kitaabka saddexaad waa cimdat lqaari fii sharxi saxiixi lbukhaari waxaa iskale badrudiin alcayni oo culimmadii xanafiyada ka mida ah. waxaana isku xilli ahaayeen alxaafid ibnu xajar ayay isku xilli ahaayeen waa kitaab aad u qiimo badan wey marka afar meelood loo qaybiyo qaybta ugu horaysa aad buu u habeeyey sharaxana aad buu u badiyey masaaisha uu ka hadlayana uu qaybqaybiyey laaaif lisnaad alfaad lariib fiqhu lxadii wuxuu u baabaysanayaa sharaxa dhexdiisa waxa weeye abwaab ayuu u samaynayaa waana kala soocsooaya waa kitaab aad u qiimo badan wey fawaaid iyo liaaf iyo nukat baa ku sugan wuxuu aad u daneeya laaaif lasaniid isnaadku laaaifta uu leeyahay waisnaaduhu kulluhum masriyuun musalsal bilmadaniyiin taabici can taabici axaabi can axaabi fiihi aa min ataabiciin waxyaabaha sanadkaasi uu la gaarka yahay ayuu si gaara u daneeya laakiin kitaabkaasi ibnu xajar ayuu aad uga faaiidaystay isku xilli bay ahaayeen ibnu xajarna wuxuu ahaa shaafici shiikhanina wuxuu ahaa xanafi waxaanay wada joogeen masar bay wada joogeen labaduba culimmadii isku magaalay joogeen sharaxuna uu isdhinac socday oo ibnu xajar intuu waday isaguna waa waday sida awgeed culimmadu waxay idhaahdeen intii uu waday ibnu xajar rubuca koowaad wuxuu aad uga faa'iidaystay ibnu xajar faahfaahintiisa iyo tafaasiishiisa waxna waa ku siyaadinaya waana naqdinaya welibana naqdiga waa ku adkaanaya waanay kutub baanay iska alifeen kutubbay iska alifeen ay isku bushinayaan oo ay isku naqdinayaan masaaisha ay waxaweye ka doodayaan waxaana laga alifay kutub labadooda kale difaacaysa kitaabka buusiri mubtakaraat la'aali wdurar bayn alcayni fi lmuxaakamati bayn alcayni wabni xajar kitaab dhan baa laga alifay waxay labadoodu isku qabtaan in lakala xukumayo ayni waxay tilmaamaan culimmada qaar markii ibnu xajar uu ogaaday cilmigiisa intuu ka faaiidaystay inuu ka daba tago inta uu doonayana inuu ka qaato inta dambena uu ku naqdiyo ayuu ka xidhay oo uu ka ilaashaday cilmigiisa sida awgeed cayni waxaa ku dhacday intii dambe inuu afgaabtay oo kitaabka intiisa dambe welibana inba intay ka dambayso waxa weeye hadalkiisu aad buu u koobnaa laakiinba ibnu xajar baa cilmigiisii ka qariyey maadaama isahiyan isku xillina ay una adeegsanaya cilmigiisa inuu ku naqdiyo sababtuma sidaasa mise waa caadada bini aadamku uu leeyahay oo juhdiga iyo dadaalka inuu bilowga kula dhaco xagga dambena uu ka daalo labaduba waa suuragal kitaabka afraad waxa uu yahay fatxulbaari oo uu leeyahay ibnu rajab alxambali kitaabkaasi ma dhammaystirna hadda waxaa laga daabacay toddoba mujalad inta laga helay toddoba mujalad buu ku daabacan yahay iyadoo laga bilaabayo kitaab liimaan waxaa ka maqan kitaabu badi lwaxyi oo kitaabkii koowaada kitaab liimaan buu ka bilaabmayaa waa inta laga helay ila nihaayati kitaab ljanaa'iz ilaa laga gaadhayo kitaab sala halkeeda ugu dambaysa kitaab ljanaa'iz kitaabkaasi waxaa la odhan karaa waa kitaabka ugu qiimaha badan hadduu dhammaystirmi lahaa kutubta sharxaysa bukhaari waayo intaa uu ka hadlay toddoba mujalad buu ku taabacan waana kitaab aad u daneeya aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta ayuu aad u daneeya waxaa ka buuxa cilmi aad u badan oo uu ku niqaashaya nafas waxa weeye salafiya ibnu rajab alxambali raximah اllahu tacaala wuxuu ka mid ahaa culimmadii dambe ee mutaakhiriinta ayuu ka mid ahaa waa ardaydii shaykhulislaam ibnu taymiya laakiin wuxuu caan ku yahay usluubka uu wax u alifo ama uu u niqaasho inuu ka buuxiyo asaaniid iyo dadkii mutaqadimiintaha ah cilmigooda inuu ka buuxiyo waana ninkii lahaa kitaabkii caanka ah fadlu cilmi salaf cala cilmi lkhalaf waa kii lahaa kitaabkaas waa kitaab aad u qiimo badan intaasaana laga helay ila kitaab اljanais min aliimaan ila اljanais ee kitaab dhammaystiran maaha kitaabka hanaad waa fatx اlbari lilxaafid axmed bni cali ibni xajar alcasqalaani shuruuxdana waa ka ugu caansan uguna muhiimsan wey shawkani ayaa waxaa la yidhi markuu kutub badan alifay bukhaarigana sharaxu samee oo kitaabka alif dabeedna waxaa i laa hijrata bacda alfatxi meel la aada male fatxulbaari dabadii ibnu khalduun ayaa waxa uu yii kitaabkiisa taarikhda waxa uu ku sheegay muqadimada bukhaarigu inuu yahay sharaxitaankiisu ummadda dayn inuu ku yahay huwa dayn cala hadihi lumma culimmadii dambena waxay tilmaameen daynta inuu guday ibnu xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala kitaabka aadha loo danay kitaabka lixaad aynu kusoo gabagabaynana waxa u yahay irshaad saari oo uu leeyahay qastallaani uu isaguna waa kitaabka ku soo xiga ama soo labaynaya fatxulbaariga ibnu xajar soo labaynaya xagga ahmiyada waa dhammaystiray waa kitaab kooban waa kitaab aad u danaynaya alfaada saxiixa iyo riwaayaadkiis iyo sida loo kala xoojinayo xagga loo badan yahay aad buu u daneeyaa fii riwaayat lmustamli wlkushmayhini howlaha aad buu u danayaa si ka badan ibnu xajar alcasqalaani mumayizaadkiisa waxaa ka mida inuu ka faa'iidaystay ama uu soo khulaaseeyey kitaabka cayni badruddiin alcayni oo cimdat lqaariga ah iyo kitaabka ibnu xajar zubdadooda iyo khulaasadooda xagga sanadka iyo xagga fiqiga labadaba inuu waxa weeye soo khulaaseeyey oo kitaabkaasi labada kitaab muhimaadkoodii ayuu ku soo khulaasaynaya marka kitaabkaasina xagga danaynta marka ka ibnu xajar laga yimaado waa kitaabka labaad wey waa kitaab aad iyo aad waxa weeye muhim u ah inta haddii aynu ku dhaafno waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabka ayaanu bilaabaynaa intaanu maanta ka gaadhno bismi illaahi araxmaan araxiim wuxuu ku bilaabay alimaam albukhaari kitaabkiisa bisinka ayuu ku bilaabay bisinkana wuxuu ugu bilaabay eh, isagoo ku dayanaya nabiga calayhi asalaau wasalaam awalan iqtidaan bisunati rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam waayo nabigu kutubtii uu u qorayay dadkii madaxda ahaa wuxuu ku bilaabaya bisinka ayuu ku wuxuu kaloo bisimka ugu bilaabay tabarukan bibismi illaah wasticaanatan bihi isagoo magaca alle ka barakaysanaya isagoo alle subxaanahu wa tacaala kaashanaya sidaana waa ugu bilaabay wuxuu kaloo ugu bilaabay sida axaadiista ku timi walow aanay xoog kullu amrin diibaal laa yubda fiihi bibismi illaah taana waa ugu bilaabay walow axaadiistaasi sanadkeedu aanay xoog badnayn wuxuu ugu bilaabay waa sunnadii ama waa caadadii culimmadu ay lahaayeen in lagu bilaabo kutubta bisimka alle lagu bilaabo bismi illaah magaca alle uallifu ayaan ku alifaya ama taliifi taaliifkaygu uu yahay waxaa lasoo qadaraya wuxuu ku tacalluqayaa bismin khaasin mutaahirin magac khaasa oo aan caam ahayn oo abtadiu waa caam waa wax kastoo la bilaabanaya bismi illaahi abtadiu laakiin waxaa ka sii fiican hadba waxa aad qabanayso in loo soo qadaro bismi illaah aakulu bismi illaahi ashrabu bismi illaahi ualifu bism illaahi aqra'u mutaakhirna waa si barakada magaca alle subxaanahu wa tacaala loogu bilaabo oo magaca alle muqadimada loo dhigo araxmaani allihii naxariisanayay naxariista caamka ah arraxiimi allihii naxariisanayay naxariista gaarka ah waxa weeye waxa weeye naxariisanayay ama waxaa la odhan karaa arraxmaan allihii ku sifaysnaa naxariista arraxiimi allihii u gudbinaya khalqigiisa macnahana waa lagu macnay oo arraxmaan ay tahay sifatu daat arraxiimna ay tahay wixii ay ku tacalluqaysay ifadii ficligaahayd ay tahay kitaabu badi lwaxyi wuxuu kitaabu yahay waxyiga bilowgiisa baabu kayfa kana badu lwaxyi ila rasuuli llaahi sal llahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay kayfa kaana sidii uu ahaa badu lwaxyi waxyiga bilowgiisu ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam rasuulka all intii ka aatayna loo waxyoonayo alwaxy luatan waa iclaam waa in wax lays ogeysiiyo waxaana looga jeedaa hadda aliclaamu bisharci sharci in la isu sheego oo la is ogeysiiyo ayaa waxy la yidhaahdaa waxyi mar waxaa lagu ilaaqa waa master oo waxyiga laftiis laysu waxyoonayo waa isticmaala waana sida hadda loo wato waxaa kaloo loo isticmaalaa waxyi oo ismu mafcuul looga jeedo oo bimacnaa almuuxa wixii laysu waxyooday looga jeedo in huwa ilaa waxyun yuuxa waxyi yani waa kii laysu waxyooday ay almuuxa waa kii laysu waxyoonayay qur-aanku waa waxy yani waa muuxan ilayh waa wixii la isu waxyooday wey ficilkii waxyiga maaha sidaynu arkayno ama baabkaaynu dhammayno wa qowli illaahi jalla dikru iyo qowlkii alla uu yidhi xuskiisu weynaa inaa awxaynaa ilayh nabi maxamedo waanu ku waxyoon sida nabin waxaa noogu waxyoonnay iyo wnabiyiina nabiyiintii min bacdii isaga ka dambeeyey wa qowlullah iyo wa qowlillaah labaduba waa ku bannaan tahay wa qowlillaah ay wa baabu qowlillaah ayaa waxa weeye lagu cadfaya kayfe ayay ku cadfan tahay waxaa kaloo ku bannaan wa qowlullah imaa cala alqad bilow in looga jeedo istinaaf ama in lagu cadfayo calى maxali jumla saabiqa jumladii lasoo sheegay maxalkeeda in lagu cadfayo labaduba waa ku bannaan tahay qowl اllahi iyo qowl اllah sidaynu arkayno alimaam اlbukhaari muqadimo kitaabka uma samayn aan misinka ahayn in alxamd lilah naxmadhu wnastaciin alxamdu lilahi rab اlcaalamiin washhadu an laa ilaha ila اllah muqadimaadka kutubta loo sameeyo uma samayn culimmadu waxay isku dayeen jawaabo kala duwan inay ku jawaabaan jawaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mida khudbadda la sheegayo ee kutubta laga horaysiinayo ujeeddada loo keenayaa mualifku waa inuu dantiisa iyo maqsuudkiisa caddeeyo bukhaarina dantiisa iyo maqsuudkiisa wuxuu ku caddeeyey baabka iyo axaadiista uu sheegay buu ku caddeeyey baabka iyo xadiidka uu ku bilaabay ayaa maqsuudkan lagu cadeeyey oo waxa uu leeyahay imaam lbukhaari hadalkiisu wuxuu u dhacaya ajmacu fi hada lkitaab sunata rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam wahiy alwaxyu waxaan jamcinaya oo kitaabkan ku kulminaya wixii nabiga loo waxyooda calayhi salaau wasalaam waayo bad lwaxyi buu ka bilaab qaabkii nabiga loogu waxyoonaya sunadaynu ka hadlaynaana waa waxy wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa iyadoo welibana aan ilaahay u keli yeelayn wanaagsan iyadoo ay weheliso waa xadiika soo socda inama alacmaalu bniyaat marka marka laysu geeyo baabka iyo kitaabka iyo aayadda iyo xadiika haddii laysu geeyo waxaa ka soo baxaya bukhaari maqsuudkiisa inuu inoo caddeeyey oo ah sunada nabiga calayhi salaau wasalaam oo waxya inuu jamcinayo allana subxaanahu wa tacaala uu u kala yeelayo allana uu ugu dhowaanayo macnahaas ayaa bacdu ahlilcilmi ku macnaya waana ka ugu dhow culimmada qaar waxay yidhaahdeen imaamu lbukhaari wuxuu ku kaaftoomay bisimka waayo muhimmadu waa alle subxaanahu wa tacaala in la xuso qaar waxay yidhaahdeen adilada tilmaamaysa khudbad in lagu bilaabo kul mri diibaan laa yubda fiihi bxamd اllah fahuwa jdam fahuwa aqطc fahuwa abtar axaadiista noocaasa bukhaari agtiisa kama sugna sida awgeed wuxuu ku kaaftoomay sidii nabigu sameeyey calayhi الsalaaةu wasalaam oo bisimka ayuu ku bilaabay kitaabkanina wuxuu ka dhigan yahay rasaa'ishii nabigu u dirayay madaxda ee bisimkoo keliya lagu bilaabayay ayuu ka dhigan yahay bukhaarina dadka xadiidka dalbaya ayuu kitaabkan u soo diray oo risaalo uga dhigay wuxuuna ku bilaabay bisimkoo keliya ayuu ku bilaabay sida awgeed baanu muqadimo u baahan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير waxaa noo sheekeeyey shiikha xumaydi loo nisbeeyey oo magaciisuna uu yahay cabdulaahi bn zubayr alxumaydi almaki cabdulaahi bn zubayr almaki oo culmadii maka ka mida waana ardaydii imaam shaafici qaala waxa ui xadaana waxaa noo sheekeeyey sufyaan sufyaanna waa sufyaan bnu cuyayna waana waxyaabaha labada sufyaan lagu kala sooco sufyaan bnu saciid ibni masruuq athawri iyo sufyaan bnu cuyayna marka la ilaaqa sufyaan waanaynugu soo noqnoqon doonaa labada waakii ardayda ka qaadatay baa la eegaya hadda sufyaan bnu cuyayna waa maki ninka ka warinayaana waa maki waa cabdulaahi bnu zubayr alxumaydi almaki marka waxaad fahmaysaa inuu yahay sufyaan bnu cuyayna wuxuu ka mid ahaa aimmadii waaweynaa ee xadiidka loo daba fadhiya ayuu ka mid ahaa abu muxamed alhilaali ayaa lagu kunyeynayey qaala waxa ui xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari oo isaguna min sigaari taabiciin waxa weeye taabiciintii sigaartooda ka mida qaala waxa ui ahbaranii muxamed bnu ibrahim ataymi muxamed ibnu ibrahim ibn alxaari ataymi alqurashi murashi buu ahaa taym buu kasii ahaa abi bakar ayay qaraabo ahaayeen ama isku raas ahaayeen min bani taym buu ahaa anahu samica waxa uu maqlay calqamata bna waqaas allaythi calqamata bna waqaas allaythi waxa uu ka maqlay oo isaguna taabiciintii waaweynaa ka mida ah, bal lagu tilmaamay sida ibnu manda uu ku sheegay kutubu saxaaba macrifatu saxaaba uu ku sheegay oo culimmada qaar ay yidhaahdeen waa saxaabi inuu axaabi ahaa lagu tilmaamay laakiin sia jumhuurtu ay qabaan waa taabici hadduu taabici noqdana wuxuu noqonayaa min kibaari taabiciin halkana waxaad ka fahmaysaa sanadka inay ku kulmeen saddex taabiciin ay ku kulmeen yaxya bnu saciid oo min siqaari taabiciina iyo maxamed bnu ibraahim oo awsad taabiciina iyo calqamat bnu waqaas oo kibaaru taabiciin ka mida ah. xagga xilligaynu ka hadlayna ilaa marka laga hadlayo isilaax ahaan kibaaru taabiciin waxaa loo isticmaalaa waxa weeye dadkii saxaabo badan soo gaadhay ama raggii casharada ka qaatay ayaa abaqada koowaad waxa weeye noqonay wuxuu maqlay yaquulu isagoo le samictu cumar bna alkhaaab radia allahu tacaala canhu cala lmimbar mimbarka isagoo ku taagan qaala waxa ui samictu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla ayaan maqlay yaquulu isagoo leh inama alacmaalu in kalaba maahae acmaashu biniyaati ay tasixu biniyaat niyooyinka ayay ku ansaxdaan wa inamaa likulli imri'in in kalaba maahae qof kasta waxaa u sugnaaday maa nawa wuxuu niyooda ayuu leeyahay faman axadkii kaanat ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilaa dunya adduunyadaasoo yusiibuha uu helayo aw ila mraatin hijradiisu ay ahaatay haweenay yankixuha uu guursanayo fa hijratuhu hijradiisu ila ma hajara ilay waa wixii uu hijrooday imaam buhaari kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay xadiika caankee loo yaqaana inama alacmaalu bniyaat xadiiku markaynu baabka u eegno munaasabo badani kama dhaxayso munaasabo badani waxaweeye kama dhaxayso sidaa awgeed baa culimmada qaar way diideen oo waxay idhaahdeen munaasib isuma aha xadiidkana wuxuu ugu bilaabay oo baabkan ugu sheegay min baab inuu tilmaamo inuu waxaweeye niyadiisa u wanaajiyo ama ahmiyadda xadiidkani uu leeyahay oo loo baahan yahay aalibulcilmigu inuu niyadiisa wanaajiyo markuu dalbaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam siyaabaha noocaasa loo keenay laakiin bad wayi waxyiga bilaabitaankiisa iyo xadiiu inama alacmaalu biniyati munaasaba kama dhexayso culimmada qaarna waxay isku dayeen inay munaasabaadu doonaan oo culimmada waxay yidhaahdeen waxyigu waa sharciga o dhan sharcigana waxaa ah ugu muhiimsan niyada ayaa ka mida ah. axkaamta badankeeda ama acmaasha sharcigu niya ayay u baahan tahay sidaasaa loo sheega munaasabadaasa ka dhaxaysa waxyiga axkaam baa laga qaataa axkaamtuna waxay u baahan tahay niyo ayay u baahan tahay munaasabada waa loo sheegay munaasabooyin kalena culimmada qaar waa u sheegeen oo waa u tilmaameen oo ay ka mid tahay aayaddii la soo sheegay inaa awxaynaa ilayka kama awxayna ilaa nuuxin wاnabiyiina min bacdih ayaddu waxay tilmaantay sida nabi maxamed loogu waxyooday ambiyada kalena in loogu waxyooday sida ambiyada kaleba niyada loogu waajibiyey ayaa nebi maxamedna calayhi salaau wasalaam niyada loogu waajibiyey sida ambiyada kale waxyi uu ugu soo degayey ayaa nebi maxamed calayhi salaau wasalaam waxyiga ku soo degay waxaa ka mida inama alacmaalu biniyaat ayaa waxyigiisa ka munaasabadana waa sheegay xadiikan inama alacmaalu bniyaat waa min usuul اlaxaadii axaadiista usuusheeda ayuu ka mid yahay culimmada qaar waxay ku tilmaameen inuu yahay ulu lcilmi cilmiga marka laga hadlayo saddex meeloodoo meel inuu yahay imaam shaafici waa kii yidhi yadkhulu fi sabciina baaban min alcilm xadiikani wuxuu gelayaa toddobaatan baab oo cilmiga ka mida wa huwa fi sabciina baaban yadhulu can imaam shaaficiyi yunqalu qawaaid fiqhiya waatay ku tilmaamaan waa xadii aad i aad u muhima usuusha iyo qawaacidda islaamka ayuu ka mid yahay nabigu waxau hi alayhi salaau wasalaam inama alacmaalu bniyaat acmaashu waxay ku ansaxdaa niyooyinka acmaasha laga hadlayaana waa acmaasha la samaynayo iyadu niy uma baahna ee waa waxyaabaha la samaynay niy ayay u baahan tahay way jiraan bacd almasaa'il oo culimmadu ka soo reebaan oo aan niyo u baahnayn sida waxa weeye camalkii hadduu gudagelayo camal kale oo lala jamcinayo oo markuu ka maydhanayo qofku janaabada ka maydhanayo hadduu waxa weeye ama gabadhii ay dhiigga caadada iyo janaabadu ay ku kulmaan ama guslul jumuca iyo janaaba ay ku kulmaan hal niyo in la niyoodo ama raatibadii salaada ka horeysay iyo taxiyatulmasjidkii hal niyo ay ugu filan tahay laakiin taa waxaanu kusii caddayn doonaa insha allahu tacala qaybta dambe inama alacmaalu bniyaat acmashu waxay ku ansaxdaa niyo walaa camala ila biniya haddii niyo la waayo camalkaagu ansixi maayo jumlada labaad wa inama likulli mri'in maa nawa qof waliba wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo ma jumlo cusubba oo taasiisa oo macno cusub faa'iidaynaysa mise jumladii horaa lagu adkaynaya labadaba waa la yiri laakiin culimada qaar waxay yidhaahdeen jumladu ama hadalku haddii loo helaya macno cusub macno cusub in lagu qaado ayaa fiican sidaasaana habboon waxaa lagu qaadaya waxaa ka mida macnayaasha cusub ay faa'iideynayso jumlada hore in lagu qaado camal kasta niyola'aan inaanu ansaxayn jumlada dambana wixii aad niyooto ajarkiisa inaad leedahay markuu xaaskiisa biilinayo nabigu wuxuu hi alayhi wasalaam ida anfaqa arajulu cala ahlihi wahuwa yaxtasibuha fahiya lahu adaqa ajar buu ka helay biilkii waa bixiyey niyola'aan buu ku bixiye ajarkan dhaafaya yani wuxuu u bixiyay biilkii ku waajibay ayuu u bixiyey laakiin ilaahay umuu ajar muu niyada gaarkaa sadaqadii uu ku heli lahaabaa dhaafaysa wuxuu soo galay masjidka ayuu soo galay wuxuu niyooday raatibadiibuu niyooday ama taxiyatulmasjid keliya ayuu niyooday salaadaa wuxuu ka helaya wuxuu niyooday oo keliya laakiin hadduu niyoodo taxiyatulmasjid iyo raatubada labadaba u niyoodo salaad keliyana uu tukado waxaan leenahay inamaa likulli mriin maa nawa qof waliba waxa uu niyoodo ayuu helaya camalkii keligaa hadduu laba shay ama saddex shay uu u niyoodo ajarkeeda ayuu helaya waa haddii camalkaasi uu yahay wixii niyada wadaagayay waayo acmaasha qaar niyada wadaagay inuu qofku yidhaahdo yowmu cashuura waanu dhowaan soo dhaafnay caashuurana waan u niyoonaya alla la soo dhaafayna waan u niyoonaya laga aqbali maayo waayo sawmu yowm maalin soomkeed niyooyin in lagu wadaajiya aqbali mayso camalku haddii uu yahay mid niyada wadaagaya sida taxiyatulmasjidka iyo raatibada iyo wixii la mida hadduu acmaal badan niyoodo acmaashoo dhan buu helaya hadduu mid kaliya niyoodana waa likulli imri'in maa nawaa waxyaaba aynu ku kala qaadayno labada jumladood kadib nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaau wasalaam taasuu sii caddeeyey waxa uu tilmaamay qofku haddii uu niyoodo alle subxaanahu wa tacaala camalkiisa ugala jeedo waxa weeye wuxuu ka helayaa awaab buu ka helayaa hadduu adduunyo ugala jeedo camalkiisana wuxuu helayaa wixii uu niyooday ayuu waxa weeye ka helayaa ee adduunya ah xadiiku toddoba goobood buu inoogu iman doonaa toddobada gooboodna alfaadiisu waa kala duwan tahay jumlooyinkiisa qaar waa la soo gaabiye qaarna waa la dhammaystira faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulih fahijratuhu ila allahi warasuulih ayaa waxa weeye jumlooyinka qaar inoogu iman doona laakiin matni walba sidiisaynu u dul istaagaynaa insha allahu tacaala marka niyada laga hadlayo haddii niyada la waayo camalkaaga ama cibaadadaada uu soo galay istusniba ay soo gasho saddex xaalaynu kala qaadayna masladaasa ugu muhiimsan iyadaynu dul istaagayna kadibna waa ka soconayna camalkii markaad bilaabaysaba bilaa niyo inaad ku bilowdo ama niyadii cid kale inaad la wadaajiso alle subxaanahu wa tacaala salaaddii waxaad u xidhanaysaa inaad tukato iyo waalidka oo salaada kaala xisaabtamaya inuu ku arko labaduba waa kula kowsadeen camalkaasi waa baail wey mana ansaxayo niyaxumadu hadday camalka la kowsato camalka waa burinaysa taasi waa xaalawa xaaladda labaad camalka gudihiisa adoo wada ama cibaadadii ku guda sugan haddii ay niyadaadu xumaato laba qaybood baynu u kala qaadayn marka saddex bay isku noqonaya qaybta koowaad niyadaa kugu soo dhacday yani salaadii waxaad ku xidhatay niyo wanaagsan ilaahayoo keliya ayaad ugala jeed laakiin salaada dhexdeedibaa cid aad danaynaysaa kuugu timi dabeedna salaadii baad wax ku siyaadisay khushuucdeeda iyo qiyaamkeeda iyo tadwiilkeeda iyo qiraa'adeeda haddii aad isqabato oo aadan daayimin oo dib aad isu qabato oo aad joojiso biijmaaci ahli lcilm salaadaada waxba yeeli mayso waana laysku waafaqsanya khaairo kugu soo dhacday ama wax kugu soo dhacay buu noqonaya waxa weeye salaadaadu waa saxiix xaaladda saddexaad niyo wanaagsan baad ku bilowda dabeyno niyadaadii baa isbadashay ilaa dhammaadkana waad wada oo kamaad soo noqon xaalada culimmadu way isku khilaafeen hal tabtulu aw tasixu salaadda ma buraysa mise waa ansaxaysaa khilaafba waxa weeye ku sugan waxayna noqonaysaa bixasabiha hadba sida waxa weeye ciddaa kale ay kuugu weyn tahay ayaa saamaynta yeelanaysa waxaana dhici karta inuu buro camalku inuu ku ansaxana waxa weeye waa dhici karta waa masale khilaafiya musanifku wuxuu hi baabun waa baab tarjamadiisa aan la sheegin bukhaarina waa ku badan tahay markuu baab yidhaahdo marna waa sheegaya tarjamadiisa marna la sheegi maayo qala imaam muxamed bnu ismaaciil xadaana cabdulaahi bnu yuusuf waxaa noo sheekeeyey shiikha la yidhahda cabdulaahi bnu yuusuf loo nisbeeya tinisi baa loo nisbeeya asalkiisuna dimashq ama dimashqa ayuu ka soo waa shaami waxaanu ka mid yahay imaamu maalik dadkii ka qaatay kuwa loogu kalsoonida badan yahay muwaa maalik ruwaadiisa waa ninka adqanka ah ee waxaa weeye loogu kalsoonida badan yahay isaga iyo cabdullahi ibnu wahab qaala waxa uli akhbaranaa maalik waa alimaamu maalik ibnu anas ibnu maalik ibni anas ibni abi caamir alasbaxi mawlaahu almadani imaamu daar lhijra imaamkii jaliilka ahaa wey maalikiyadana imaamkoodii ahaa imaam bukhaari xadiika hore wuxuu tilmaamay makiyiinta ayuu tilmaamay waa cabdulaahi bnu zubayr iyo sufyaan bnu cuyayna waa makiyiin weeye xadiidka labaadna wuxuu u gudbay madaniyiinta ahlulmadiina waayo maki madiina ka fadli badan imaamu maali waa imaamkii caanka waxba kusii fogaan mayno markay culimmadu ka hadlayaan waxay yidhaahdaan imaamu maali wuxuu ka mid yahay dadka aan u baahnayn in la ammaano wasaxaxu istiqnaaa dishuhrati can taskiyatin ka maliki najmi sunan xaafid lciraaqi wakiilaha ragga caanka ah ee fadliga ku canbaxay waxa weeye ragga noocaasi waa ka kaaftoon yihiin in wa kabiiru lmutaabitiin ibnu xajar waa ka ku tilmaama taqriib tahdiibka qala ahbarana malik can hishaam ibni curwa ibni zubayr ibni alcawaam ibni khuwayli oo waxa weeya uu dhalay taabicigii jaliilka ee curwa uu dhalay hishaam taabiciinta ayuu ka mid yahay waana dadka ka wariya curwat bnu zubayr waa dadka loogu kalsoon yahay min abat nnaas fii curwa ayuu ka yahay aabbihi can abiih oo ah curwa ibni zubayr ibni alcawaam curwana waa taabiciintii waaweynaa wuxuu ka mid yahay min alfuqahaai sabca fuqahadii toddobada ahaa ee isku xilliga noolaa ee ahlulmadiina iyo culimmada amsaartu qowlkooda ay u noqonayeen oo haddii la yidhahdo masaladaas dahaba ilayhi alfuqahaau sabca ay noqonayso mas'alo quwadeeda leh an caaishaa um lmuminiin radi allahu canha wuxuu ka warinayaa khaaladiisa ama habaryartii oo ah caaisha um lmuminiin radi allahu tacaala canha caaishana hadal inoogama baahna waa um lmuminiin waa afdalu aswaaj nabiyi sal allahu alayh wasalam cala axad alaqwaal xaasaska nabiga taa ugu fadliga badan wey marka khadiijo laga yimaado iyada iyo khadiijana teebaa fadli badan ka leeyihin وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق وفيهما ثالثها الوقف وفي caaishaa wabnatihi lkhulfuqufi saddex qowl bay culimmadu ka leeyihin khadiijaa fadli badan waa xaasaska nebiga iyo dumarkaba ugu fadli badan maya caashaa ka fadli badan maya ha laga joogsado labadaba fadligoodu waa badan yahay culimmada qaarna waxay idhaahdeen biictibaari almabda'i wanihaaya loo kala qaadaya bilowga waxaa fadli badan khadiijo oo nabigu u baahnaa calayhi salaau wasalaam oo islaamnimada bilowgeeda ama marka nabigu waxygu ku soo degayay wuxuu u baahnaa qof waayeela oo waxa weeye mudakara oo waxa weeye xoolo leh oo caqli leh oo talo iyo tusaale leh ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam u baahnaa oo ku garab istaagta taladeeda oo ku garab istaagta xoolaheeda ayu nabigu alayhi salaau wasalaam xilligaa u baahnaa dhallinyaronimadiisa inta dambana waxaa nabigu u baahda calayhi salaau wasalaam gabadh dhallinyaro ah oo maskaxdeedu firaash ay tahay oo axkaamta dadka loo jidaynayo ka weelaysa oo waxaweeye ka qaadata marka bilowgii munaasib waxa ku ahayd khadiija dhammaadkana waxaa munaasib ku ahayd caaisha radi tacaala canha sida awgeed nabigu markuu ammaanayo khadiijo ammaanayo inta badan wuxuu ku ammaanay garab istaaggeeda ay garab istaagtay caaishana fadliga ugu weyn ay dheer tahay saxaabada iyo ummahaat lmuminiinka iyo dumarkii waxa weeye saxaabiyaadka ahaa waa inay ugu cilmi badnayd bal marka saxaabada laga hadlayo waxay yidhaahdeen haddii idaa ashkala calayna mas'ala fasa'alna caaisha wajadnaa cindaha cilma mas'alo kasta oo ishkaal laga galo haddaanu caaisha ula noqonno cilmi baanu ka helayn waxayna ka mid tahay afarta saxaabi ee saxaabada ugu fatwaha badan wlbaxru awfaahum fataawa wa cumar wa najluhu wa zawjat lhaadi labar manaaqib badan bay leedahay way ka tahay waxa weeye ummahaatulmuminiinka waxyaabo badan bay la dheer tahay faahfaahinaysa um muminiin ayaa lagu tilmaamay waana umm lmuminaat muminaadkana hooyay u tahay waayo sida usuuliyiintu ay yidhaahdaan lafdiga muminiinta qaalib baa loo sheegay muminaadkuna waa soo gudagelayaan walow laga sheegay caaisha inay tidhi ana ummu rijaalikum la ummu nisaa'ikum anugu raggan hooyo u ahay laakiin dumarka uma ihi waayo ragga waxaa dee muuqanaya waxay ku kala duwan yihiin guurka ayaan bannaanaanay marka laga hadlayo rijaasha laga hadlayo laakiin marka dumarka laga hadlayo taasi meesha ma taalo yani ummulmuminiin waxay kusii muuqanaysaa rijaasha ayay kusii muuqanaysaa laakiin waa ummulmuminiin walummahaat waayo muuminaadka laftoodu inay ixtiraamaan oo sida hooyooyinkooda ay u karaamaynayaan inay booskaasoo kale iyo boos ka qiimo badan dejiyaan waa mid laga doonayo wey أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا ويديي فقال وحول يا رسول الله رسولك ألو كيف يأتيك الوحي قاب كيبو وحي كوغو يمادان قاب كيبو وحي كوغو إيمانيا لصعو بابك وحوها بدء الوحي وحي قبلو سدوها إلا يسويديو هل كان وحي تهي waxyigu qaadkuu usoo degayo ama bilow ha noqdo ama dhammaad ha noqdo marka waxyigu qaadkuu usoo degayo ama siyaabaha nabiga loogu waxyoonayo waxa soo gudagelaya waxyigii ugu horeeya qaadku ku yimi ayaa soo gudagelaya faqaala rasuul lahi sal اllahu rasuulkii all waxa uu yidhi axyaanan yatiinii yatiinii waa ii yimaadaa waxyigu axyaanan xilliyada qaar waa darfi muqadama oo ku tacaluqaya yatiinii ficilka ka dambeeya mila salsalati ljaras jaraska waxa weeye codkiisa oo kale sida uu u dhaco ayuu xilliyada qaar iigu yimaadaa silsilada isgaraacaysa ama birtu markay isgaraacaysa isku dhacayso codka uu bixinayo sidaasoo kale way igu yimaadaa wahuwa kaasina ama qaabkaasi ashaduhu calaya waa ka iigu daran ee iigu adag fayufsamu cani waa la iga gooyaa waxyigii ama fayafsimu cani malagu waa iga gooya walxaal qad wacaytu aan ka weeleeyey oo aan ka xifdiya canhu xaggiis maa qaala wixii uu yidhi ee uu ku hadlay waxyiga wa axyaanan xillina yatamaalu liya malaku malagu wuxuu isu kaysoo shabbahayaa rajulan ninbuu soo matalaya fayukallimunii waa ila hadlayaa faaci waan xifdinaya oo waan weelaynaya maa aquulu waxa uu leeyahay laba qaab buu sheegay qaalat caaishatu radi allaahu canha caaisha waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad ra'aytuhu waan arkay nabiga calayhi salaau wasalaam yanzilu calayhi lwaxyu iyadoo waxyigu uu ku soo degayo fi lyowm maalintii ashadiidi lbardi qabowgeedu darnaa fayafsimu canhu waa laga goynayay waxyiga wlxal ina jamiinahu dhafooradiisuna layatafasadu ay burqanayaan ama ay dareerayaan caraqan dhidid ay waxawey la buranayaan xadiikan wuxuu inoo tilmaamayaa qaababka waxyigu u soo dego nabiga ayaa la weydiiyey calayhi salaau wasalaam waxaa weydiiyey alxaria bna hishaam oo abu jahl ay walaalo ayaa weydiiyey nabiguna wuxuu ugu jawaabay calayhi salaau wasalaam waxaygu laba qaab inuu ugu soo degayay qaabka koowaad in sida codka jaraskoo kale waxa weeye codka malagu ugu dhacayo oo codka jarasku ama codka silsiladu waa cod dhaguhu ay dhibsanayaan waa cod la dhibsanayo cod la macaansanaya maaha <clears throat> ujeeddaduna waxay tahay nabigu inuu daneeyo calayhi salaau wasalaam maadaama lagu cusleeyey oo waxa uu dhegaysanaya wax dhagaha ku culus ay tahay inuu daneeyo oo waxa weya uu u soo jeesto ayay ujeeddadu tahay kaasi waa qaab qaabka labaad waxa uu yahay inuu u yimaado malad isku soo shabbahay qof bini aadana isku soo shabbahay inuu malaba ugu yimaado jibriil calayhi salaam baa waxyiga ku soo dejinayay jibriilna wuxuu isku soo shabbahayay ashbaha maa raaytuhu bidixya alkalbi ayuu isku soo shabahayay oo nin qurux badan ahaa labadaa qaab nabigu waa sheegay calayhi salaau wasalaam laakiin waxaynu ogsoonnahay qaababka waxyigu uu soo degaya intaa inay ka badnayd sida axaadiista kale inoo tilmaamayso oo qaababka waxaa ka mid ahaa alru'ya alsaalixa aw asaadiqa fi اnowm ru'ya alambiyaai waxyu ambiyada riyooyinkoodu waa waxy xaq mooyaane wax kalena ma noqoto waa qaab waxaygu u soo gaado manaam in lagu tuso qaababka waxaa ka mida malagu qaabkuu ahaa inuu ugu yimaado qaabkii malagnimada inuu waxaweeye ugu yimaado qaabab kala duwan oo kale ayuu waxaygu ku yimaadaa laakiin labada qaab nabigu wuxuu sheegay calayhi salaau wasalaam waa labada qaab ee haalibka ah ee waxaweeye ugu badan waa labada ugu badan waxaa kaloo xadiika aynu ka faaidaysanaynaa fawaaid baynu ka faa'iidaysanaynaa fawaaidda waxaa ka ah in dadka ahlulcilmiga cilmiga loola noqdo oo wax la weydiiyo oo xaari ibnu nabiga ayuu weydiiyey qaabka waxyi uu ugu soo degayo waa faaiide xadiika aynu ka qaadanayn qofku wixii ka ishkaal gala ama uu u baahdo ahlulcilmiga waxa weeya inuu ula noqdo fawaaiddaynu ka qaadanayno waxaa ka mida nabiga calayhi salaau wasalaam in lagu dhibay oo lagu cusleeyey qaabka waxyigu ugu soo degayo ilahayna kitaabkiisa waa ku sheegay ina sanulqi calayka qawlan aqiila waxaanu kugu soo dejinaynaa qowl culus qaabka loogu soo dejinayo markii la adkeeyey ujeeddadu waxay tahay dareen gaara ah inuu yeesho waxaa ku soo degaya wax culus inuu yahay culayskana adilo badan oo kaleynu ka qaadanaynaa qaababka ugu soo degayay culayskaasina gaarkuma aha kitaabka alle iyo qur-aanka khaaskuma aha ee xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam marka masaa'ishiisa loo waxyoonayo iyada lafteeda waa lagu cuslaynayay riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan markuu nabigu calayhi salaau wasalaam gaadiid fuushan yahay waxa weeye inahu la yadaribu zimaamuha culayska nabigu uu saarayo gaadiidka uu fuushan yahay hogaanku inuu dhaqdhaqaaqayo iyadoo daabadu ay taagnayd waxaa ka mid axaadiista ah qaar ay tilmaamayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabi la fadhiya bowdiyadiisuna ay saaran tahay bowdiyada saxaabigaas inuu waxay ku soo degaya nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna saxaabiga boodiyadiisu sida uu tilmaamayo ay ku siganaysay culayska fuulaya inuu u baay boodiyadaasi inay jajabto oo burburto inuu waxawe u baqayay waxyaabahaasoo dhani waa culayska waxa wey waxyiguu leeyahay intaasaynu saa ku joojinayna wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi wslm